bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wa canhu radia allahu canh ay abu hureyra wey wa canhu abu hureyre waxaa laga weri radia allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi man lam yadac ciddii aan ka tegin qowla azuuri hadalka zuurka ah ama zuurka hadalkiisa waalcamala iyo ku camalfal ku dhaqan bihi zuurka lagu dhaqmo qowlu zuurka waaljahla iyo jaahilnimo ruuxaan ka tegin falaysa ma ahaanin lilaahi ilaahay uma ahaanin xaajatun wax dan ah fii an yadaca inuu ka tago tacaamahu cuntadiisa wa sharaabahu iyo cabitaankiisa ilahay wax dana kama leh waxaajaana uma leh bimacnaa waxaa laga wadaa waxba kama siinayo fii an yadaca inuu ka tago acaamahu cuntadiisii wa sharabahu rawa waxaa wariye albukhaariyu wa abu daawuuda wallafdu lafdiguna lahu abu daawuud buu u sugnaaday qowlu zuurka waxaa la yidhahdaa kullu kalaamin maailin can ilxaq baa la yidhahda hadal kasta oo xaqa ka leexsan ayaa la yidhaahdaa qowlu zuur oo wuxuu noqonayaa sida beentoo kale been abuuradka xanta hadal kasta oo sharciga khilaafsan qowlu zuur baa la yidhaha lianna zuurka asal ahaantiisa luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa almaylaan ama maylka la yidhahda almayl waalcuduul can ishay saasa macna iswarra can ishay baa la yidhaahdaa idaa maala canhu marka hadal kastoo xaqa ka leexsan oo khilaafsan qowlu zuur wey walcamala bihina waxaa laga wadaa wixii sharcigu diiday ee leexsanaa in lagu camal falo oo isaguna wuxuu noqonayaa ficil kasta oo sharciga khilaafsan oo xubnuhu sameeyaan marka qowlu zuurna waa carabka waalcamala bihina waa afcaashii iyo xubnihii mukhaalafadii khaladkay galayeen waaljahlana waxaa laga wadaa riwaayaadka qaarkood kumayna darine waxaa laga wadaa asafah safihnimo oo maalan cayda iyo shatmiga iyo qadafka iyo yani e, fudaydka yani ruuxu inuu yahay ruux safiiho fududo afkiisa uusan dhowrsoonayn ayaa la yidhaahdaa jahliga laga wada did lxilmi dulqaadka iyo deganaanshaha lidkeeda laga wadaa bay leeyihi adiga mukhaalafaadka sharciga ruuxii aan iska daynin oo afkiisa iyo xubnihiisa aan ilaalinin markuu sooman yahay ilaahay wax dan a ah kama leh inuu cuntadiiyo cabitaanka iska daayo waxba ku fali maayo w man waxba ku fali maayo waxbana ka heli maayo saasaa laga wadaa macna ayib cadiidka macnihiisa sii cadaynayo la mid ah xadiidka ay soo saareen axmed ibnu khusayma iyo xaakim iyo bayhaqi xaakimna uu saxiixiyey calaa sharطihima dahabina uu ku waafaqay min xadiidi abi hurayra oo nabigu yihi sal lay wasalam ruba saa'imin xaduhu min siyaamihi aljuucu waalcatash wa waruba qaa'imin xaduhu min qiyaamihi sahar waxaa badan mid sooman oo dheefta uu soonkiisa ka helaya ay tahay uun gaajo iyo oon waxaa badan oo kale mid taagan habeenkii oo dheefta uu ka helayo istaaggaasi uu salaadda u taagan yahay ay tahay uun soo jeedid keliya wax kale aan ka helayn wuu soo jeeda uun hurdadiina waa ka tegay wax kale kama helaayo kanna oon iyo gaajo unbuu helay laakiin wax kaleeto uu ka helayo maleh xadiidkaasi xadiidkanuu la macnaya oo waxay leeyihin culimmadu waxaa keenaya in uu soonkiisa wuxuu ka helay ay noqoto gaajo iyo oon keliya waxaa keenaya macaasida iyo dunuubtuu galay ayaa waxay dhammaysatay ajirkii soonka uu ka heli laha saasay ka wadaan macna ayb isagu waa sooman yahay laakiin mukhaalafaadkuu galayo baa ajirkii goosanaysa say u goosanaysa u goosanaysa u goosanaysa meel cidlu kusoo dhacaya marka wax la-aandhe marka ayib waxaa kaleeto isagana macnaha faa'iideynaya xadiid abi hurayra fi saxiixayn oo nabigu uri sal lay waslam ida kaana yowmu sawmi axadikum midkiin soonkiisa maalinkiisa hadduu ahaado yani maalinkuu sooman yahay hadday ahaato falaa yarfus walaa yaskhab yuusan rafas ku kicin rafaska waxaa la yidhahdaa saan soo sheegnay saddex macnoba waa la yidhahda alfuxsu fi lqowl waa la yidhahda afxumada waxaa kaloo la yidhaahdaa muqadimaat aljimaac galmada hordhaceeda tataabashada iyo dhunkashada iyo waa la yidhaahdaa galmada lafteedana waa la yidhahda kullina way soo gelaysa hadduu sooman tahay falaa yarfus afkaaga ilaali xubinkaaga tarankana ilaali waxaa ka soo hadhaya uun muqadimaat aljimaac oo nusuusaan u tegi doonnaa iyada ku tusaysa inay bannaanta ruux isagoo soomay walaa yaskhabna waxa wey uusan qaylqaylin sakhabka waxaa la yidhahdaa waa laqabka iyo dawdaaga iyo hadalka man inaad iska qaylqaylido macno la-aan sooman bimacnaa kulama ficiloon kara kaamana aar karo maxaa yeele waxaa ii diidan oon soomana ha la caysamin hala ficilsamin hala la dagaalamin ee waxaad tidhahda waan sooman culimmadu waxay leeyihiin si afkuu ka odhanaya wuu maqashiinayaa inii mru'un saa'imun siduu bal waxoogaa isugu xishoodo isaguna isugu qanciyo inuusan ahayn wakhtigii ula ficiloola axaadiistaasi waxay faa'iideynaysaa marka soonka macnihiisu keliya kuma aha uun in cuntada iyo cabitaanka iyo galmada layska daayo laakiin soonka macnihiisa saxda ah ee sharcigii waxa weeyaan in layska daayo oo layska ilaaliyo wax kastoo mukhaalafo sharciga ah. caloosha soomto oo farjigu soomo oo carabku soomo oo xubnuhu soomaan oo ruuxu isaga oo dhan u wada soomo ayaa la yidhahda laakiin inay calooshiiyo farjiga keliya soomaan carabka iyo xubnihii kalena fasax ahaadaan oo iska maxay doonaan sameeyaan taasi soonkii sharciga maaha isla macnahaasaa waxaa caddaynaya xadiidka uu xaakim saxiixiyey sidoo kalete dahabina uu ku waafaqay min xadiidi abi hureyra oo nebigu uri sal lay aslam laysa asiyaamu min alakli washurbi soonku ma aha macnihiisu cuntadii iyo cabitaankoo layska daaye un taa soonka maaha inama asiyaamu min allagwi waalrafas soonku waxa weeye inaad iska dayso laqwiga oo afxumada ah iyo hadalka saaqidkan qiimo lahayn iyo rafaska oo ah galmada iyo afxumada intuuba soo gelis fain saabaka axadun aw jahila calayk ruux hadduu ku caayo ama kugu gardaroodo oo wax jaahilnimaa kuula kaco faqul inii saaimun inii saaimun waxaad tidhahdaa waan soomanahay waan soomanahay saas man marka shaarica soonka kaas u yaqaana saas daraaddeed baa waxaa khalad ah fahamka qaasirka ah oo ku gaabinaya soonka keliya inuu yahay uun wixii jebin laha un halaiska ilaaliyo axaadiisanay u deliishadeen culimmada qaarkoodoo waxay yidhaahdeen wax kasta oo macsiyo ah oo ruuxu ama afka ama adinka ka sameeya soonka waa jabinaya sidaana waa madhab alimaam ibni xasmi caleyh raxmat ullah laakiin jamaahiirtu waxay qabaan salafan wa khalafan waxa soonka jabiya waa wax xadidan oo inoo soo socda laakiin macaasida guud iyo dunuubta guud soonka ma jabiso waxayse isku waafaqsan yihiin ajirka soonka ayay dhaawacdaa oo waxaa dhici karaysa in hadduu ruuxa khaladaadkiisa iyo mukhaalafaadkiisu bataan khalad kastood gasho ama afkaaga ama adinkaaga ajirkiibay qeyb goosanaysa hadday sii badato marka waxaa dhici karta inay soonka ajirkiisiiyo dhanba eber noqdo waana macnaha laga wado ilaahay agtiisa waxba uma yaallo waxba ilaahay ku fali maayo soonkiisa leanna waxba wiiiba uguba dhammaystay macnaha wuu hormarsaday saas wey macnaha waxaaga horay u cun waay horaybaad u cuntay marka waxba kuuma yaallaan way macnaha taasaa dhici karaysa inay wax kuu soo hadhaanna waa dhici kartaayo khaladaadkaaga aada gashay markay soonka ajirkiisii qaar goostaan iyo sawaabkiisii inay wax kuusoo hadhaanna waa dhici karaysa laakiin soonka wujuubkiisii iyo faradnimadiisii waa ka dhacaysaa bay leeyihiinoo ma jabin saaswe macnaha jamaahiirtu saasay u badan yihin wacan caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sal ly wasalam yuqabilu mid dhumkada walxaal huwa isagu saa'imun isagoo sooman wayubaashiru midtaa taabtuu ahaa dumarkiisa walxaal huwa isagu saa'imun mid sooman u yahay walaakinahu laguse noqoya nebigu sal lay slam kaana wuxuu ahaa amlakakum ka idinku hanasho badan liirbihi xaajadiisa ama xubinkiisa taranka ayb alirab aw irbu waa xaajada ama xubinka ayb muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidka soo saaridiisa wallafdu lafdiguna limuslim buu u sugnaaday wa zaada wuxuu ziyaadiyey muslim fii riwaayatin riwaayo wuxuu ku ziyaadiyey iyo dariiq kale wuxuu ku ziyaadiyey fii ramadaana saas wey macana kaana yuqabilu wahuwa saaim wayubaashir wahuwa saaim fii ramadaana saas wey macana isagoo ramadaan ku jira oo soonku waajib yahay waay fii ramadaanada waxay siyaadinaysaa bimacnaa soonku soon sunnaa maahayn isagoo soon waajiba sooman buu haddana xaasaskiisa dhunkan jiray oo haddana tataaban jiray caaisha waxay leedahay laakiin laakiin xubinkiisu hanan jiray nebigu sal lay sl waa ka adka axmed wuxuu soo saaray can cabdillaahi bni faruuq wuxuu leeyahy haweeney ayaa umu salamo weydiisay oo waxay tidhi ina zawjii yuqabilunii wahuwa saa'imun wa ana saa'ima famaa tarayna bay ku tiri ninkaygu waa i dhunkadaa isagoo sooman anna aan soomana ee maxay kula tahay bay tihi umu salamoy markaasaa umu salama waxay tidhi kaana rasuulu lahi sal lay slam yuqabilunii wahuwa saa'imun wa ana saa'ima rasuulku aniguu i dhunkan jira bay tii isaguna markaa waa sooman yahay anna waan soomanahay bay tii rijaaluhu rijaalu muslim wey xadiidkaasi sheekh albaanina wuxuu leeyahay sanaduhu jayid calaa sharti muslim marka axaadiista macnaha ku soo aroortay way fara badanta way fara badan tahayo oo kutusaysa in ruuxu isagoo sooman uu dumarka dhunkan karo xasaskiisa uu dhunkan karo hadduu dhunkan karana mubaasharadii iyo taataabashadii iyadana xadiisku waxaa inoo sheegay macnaha ayib laakiin isla markaa caaisha waxay tilmaamaysaa caaisha waxay tilmaamaysaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi naftiisuu ka adkaayo wuu iscelin karay maxay ku tilmaamaysaa halka waxay ku tilmaamaysaa ruuxii aan iscelin karin inaysan u bannaanayn ruuxaan iscelin karin oo ka baqayo inuu ishanan waayo oo markaa galmadii ay u gudbiso taataabashadu galmadii u gudbisa ruuxa ka baqaya marka min baabi saddi daraa'ic uma banaan uma banaana sidaas nebigu sal lay waslam uu xaajadiisa uga adkaayo isu celin karay ruuxii isu celin karana markaasi way u bannaan tahay oo nebigaa samayn jiray salawatu rabbi waslamu caleyh sidaasaa laga fahmaya hadalka caaisha radialla canha waana sida ay tahay wey man ayb cumar bn khaaab radi allahu canhu xadiid baa ka sugan isagana uu axmed iyo ibnu xibbaan iyo daarim iyo xaakim iyo bayhaqi soo saareen nawoweyne uu sanadkiisa saxiixinayo iyo xaakim iyo sheekh axmed shaakir intuba cumar wuxuu leeyahay hashashtu yowman faqabaltu hashiga waa farax ood muujisada wa maalin baan intaan farxay baan yaan dhunkaday buui wa ana saa'imun anoo sooman buuhi markaasaa nebiga u yimi sal lla alay waslam markaasa waxaan igu yihi sanactu alyowma amran cadiiman maanta nebi alle waxaan sameeyey wax weyn arrin culus qabaltu wa ana saa'im xaaskii baan dhunkaday anoo sooman imtixaan baa dhacay markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay aslam ara'ayta low tamadmadta wa anta saa'im bal ka waran haddaa luqluqato adoo sooman kadibna aad biyihii iska tufto soonkaagii ma jabayaa markaasaa cumar wuxuu yidhi laa ba'sa bidalik wax dhibo male le war haddaadan biyihiiba liqinba oo intaad afka geliso uun soo tuftay soon ma jabin dhib ma leh markaas rasuulku wuxu yhi sal lay sm maxaa dhigo jira marka yani iyo tataabashadu waa un luqluqasho soma tataabashadiiy dhunkashadu waadun luqluqatay waxamaada liqin waay liqidda waxaa ka dhigan galmada tataabashaduna waa luqluqasho luqluqasho wax kuma jabo sidoo kaleeto taabashaduna waa luqluqashadaasoo kale saasuu nabigu ugu misaaliyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiikaasi bacdu ahli cilmi way daciifinayaan laakiin culimmada aan sheegnayba saxiixinaya macnaha macnaha caaisha ay tilmaantay inuu meesha ku jiro oo ruuxii looga baqayo inuu ishanan waayo in marka horeba iridda laga xidho la yidhahdo ma taaban karti ruuxii laisleeyahay wuu ishanan karaana loo fasaxo macnahaasaa waxaa kadalika tilmaamaya xadiidka cabdilaahi bni camr bni caas wuxuu yidhi nabigaan la joognay sal ly wasalam markaasaa waxaa yimid dhallinyara markaasaa wuxu uhi yaa rasuula allahi uqabil wa ana saa'im rasuulka ilaahay uma dhunkadaa anoo sooman markaasaa nebigu wuxuu ihi maya isla markiiba oday baa yimid bui haddana nin oday markaasaa wuxuu ihi uqabil wa ana saa'im yaa rasuula allah rasuulka ilaahay anoo sooman ma dhunkadaa nebigu wuxu uhi sal ly sl nacam ha ninkii dhallinyaradana waa loo diiday odaygiina waa loo ogolaaday soma fa nadara bacduna ilaa bacdin buui markaasaan isfirfiirinay buui saxaabadii waa isdhigteen waa isfirfiriyeen limaada lianna su-aashu waa mid soma su-aashu hadday mid tahay shaarica waxaa looga bartay inay jawaabtu mid tahay jawaabtii waa la kala duway marka su-aashuna mid wey markaas saxaabadu isfiirfiiriyeen warse wuxuu jiraan markuu arkay nebigu sal alay aslam iyagoo isfiirfiirinaya ayaa marka rasuulku wuxu uhi sal alay aslam qad calimtu lima nadara bacdukum ilaa bacdin waan garan buu yidhi waxaad isu fiirfiirinaysaan waan fahamsana ina ashaykha yamliku nafsahu buui Ah, odaygu uu iscelin karaa si jawaab gaabanno odaygu waa iscelin karaayo kullamaa ruuxa da'diisu sii weynaato shahwadiisuna waa daciifaysa soma marka yani waxa weye waa ishanan karaayo wuu iscelin karaa laakiin shaabka dhallinyaradee shahwadiisu ay dhammaystiran tahay isaga way la dardari soma marka isagao in iridda horeba laga xidhabo oo la yidhahdo maya la baa loo istaagay isaga xadiidka isaga ah oo sidaa sheegaya ayay culimmadu isku khilaafsan yihiin sixadiisa sheekh axmed shaakir wuxuu le sanadkiisu waa saxiix laakiin xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira cabdulahi ibnu lahiica shaahid buuse leeyahay oo culimmada qaarkood xadiidka way taxsiininayaan qaarna way tadciifinayaan man almuhim waxa weeye culimmadu waxay in badani qabaan haddii uu ruuxu ka baqayo in ay la taraaraxdo oo uu galmadii ula taraaraxdo taabashada hore waa xaaraan lianna alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasido mar hadday wasiiladani shay xaaraama ku gaadhsiinayso iyadana waa la xarim waa min baab taxriim lwasaa'il wasiil ahaan iyo sadu daraa'ic baa markaa loo xarimaya ayb haddii uus markaa aynan muxuu ahaay u gudbinaynina dhib ma laho markaasi way bannaantahay ayb haddii intuu taataabto uusan galmadii samaynin laakiin ay biyihii ka yimaadaanoo uu inzaal sameeyo maxaa dhacay badankood waxay qabaan jumhuurtood inay soonkiisu jabayo ibnu mundir iyo ibnu qudaamana ijmaac bayba soo guurinaya aimada afartuna way qabaan haddii intuu taataabasho sameeyo isagoo sooman biyo ka yimaadaan galmana uusan samayn soonkiisu inuu jabay qaban jamaahiirtu ijmaacna qaar baa soo guurinaya ayib ibnu xasmi iyo raglebaa ka doodahayo waxay leeyihin haddiiba taataabashadii la ogolaaday waxa ka dhalan karana shaaricu waa ogolaaday soma taataabashada maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara alinzaal iyoy biyo yimaadaan shaaricana waxaa la yaqaanaa hadduu shay fasaxo shaygaa asarka ka dhashana uu fasaxaa saas man halkaasay marayaan bacdu alaahaar buu soo guurinayaa masaladu marka ma aha ijmaaca la sheegay ma jire waa khilaafiyo waxaase loo badan yahay inuu jabayo soonku waa dhankan loo badan yahay macnaha ayib waxaa kaloo iyadana jirta haddaysan biyo ka imaanin laakiin ibnu cuthaymiin iyo caleyh raxmat ullah sidaasay rajaxayaanoo inuu jabayay rajaxayaan oo wuxuu ku rajaxayaa xadiidkii yadacu acaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajlihi xadiid alqudsi cuntadiisa iyo cabitaankiis iyo shahwadiisu aniga darkay uga tegay shahwada waxaa wadagelayay dheheen marka galmadii iyo insaalkiibaa wadagelaya halkaasay marinayaan macnaha adiga waxa masalo dawdeedu badan tahay waxay iyadana isku khilaafsan yihiin haddii intuu taataabasho sameeyo menidii ayna ka imaanin laakiin madidu ka timaado madida waxaa la yidhaahdaa waa biyaha dhegaya ee cad ee ruuxu markuu shahwo tareemo ka timaada xubinka taranka manidu caano caano oo kale waa madiduna waa biyo caadi oo cad oo kaleeto oo dhegaya oo dhareer oo kaleo jiitamay kuwaasaa madi la yidhaahdaa marka kuwaasi hadday ka yimaadaan manidii ayna ka iman lahay kuwaas yimaadaan waxay u badan yihiin iyada inaysa soonkii jabin lanna waxay leeyihiin galmana ma aha galmana uma eko inzaal minadii timid ma ah sidaas daraaddeed soonku ma jabayay leeyihiin oo saasay u badan yihin macna ay qabaan ayb an ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ana nabiya nabigu sal lay slam ixtajama wuu istoobay wa huwa alxaal huwa nebigu muxrimun uu yahay mid xarman waxtajama wuu istoomay wuu istoobay nebigu sal lay wasalam wa huwa isaga oo saa'imun mid sooman ah rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyay xadiikaas ayb xadiidkaas qeybtiisa hore oo ah ixtajama wahuwa muxrim isagoo xarman inuu nebigu istoobay intaa waa laysla ogolyahoo muxadisiintu islama diidana jumlada hore laakiin jumladan dambe oo ah ixtajama wa huwa saa'imun taasi muxadisiinta qaar baa dood ka qaboole ma sugna leh oo waxaa ugu horeeya alimaam axmed ibnu xambal iyo yaxya ibnu saciidin alqataan ayaa waxay leeyihiin lafdadaasi waa lafdo aan sugnaynoo shaaza'a bay leeyihin ayru maxfuuda bay leeyihin manaa laakiin bukhaari iyo jumhuur jumhuurmuxadisiin waxay leeyihiin way sugan tahay saas daraaddeed buu saxiixiisa ku soo arooriyey imaam bukhaari ixtajama wahuwa saaim saas man adiga jumladaa dambe baa muran ku jira maxaa yeel ruwaadda xadiiska wariyey waxay isku waafaqeen ixtajama wahuwa muxrim laakiin waxay isku khilaafeen oo qaarna ka tageen qaarna sheegeen ixtajama wahuwa saaim halkaasay marka ka galeen imaamu axmed iyo yaxya bnu saciid alqataani oy leeyihiin lafdadaa dambe ma sugna adiga muran baa ku jira lafdadaa dambe macna xadiikuna wuxuu faaiideynaya oo laga faa'iidaysanaya fiqi ahaan ruuxu isaga oo sooman inuu istoobi karoo jirkiisa ka keeni karo dhig oo dhiig iska saari karo ama toobin ha ku saaro ama wax kale ha ku saaro soonkiisiina ayna jebinayn ayb xadiidkan dambaa khilaafsanay inoo soo socdo wacan shadaad ibni awsin radia allaahu canhu ana nabiya nebigu sal lay wasalam ataa wuu yimid calaa rajulin nin nin korkiibuu ku yimid soo maray wey macnaha bilbaqiici meabaaluhu ku yaalen ataa calaa rajulin nin korkiisuu ku yimid oo soo maray bilbaqiici baqiic walxaal huwa ninku yaxtajimu uu istoobayo fii ramadaana ramadaan dhexdii isagoo istoobaya faqaala markaasaa nebigu wuxu uri sal lay waslam afdara waa afuray alxaajimu toobaha wax toobaya waalmaxjuumu iyo la toobuhuba kala toobayo toobaha toobaya iyo kala toobaya labaduba waa afurayna soonkoodii waa jabay ayuu rasulku sal lay slam rawa waxaa wariyey alhamsatu shantii baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye wa saxaxahu waxaana saxiixiyey axmedu axmed wabnu khusaymata wabnu xibbaana ayib muxadisiinta waxaan ujeedaa eh, ruwaadda qaarkood xadiidku hadda waa xadiidu shadaad ibni aws musnad shadaad ibni aws waay laakiin qaarkood baa waxay ka dhigeen min musnadi sawbaan culimadana waxay leeyihiin qaarkood sida bukhaari iyo keyrkiiba labadoo xadiisba waa sugan yihin kan sawbaanna waa sugan yah kan shadaadna waa sugan yah qaarna waxay leyihin way isku celin qaar bay daciifinayan adiga almuhim waxa weeye xadiisku waa saxiix muxadisiin aad u fara badan baa saxiixiya xadiidka waxaa ka mid ah axmed ibnu xambal cabdulahi bn madini cali bn cabdillahi bn madini isxaaq ibnu rahwiya alimaam albukhaari cismaad ibni saciidin addarimi ibni xibbaan ibraahim alxarbi tirmidi mundiri ibnu qusayma alimaam nawowi xaakim bayhaqi ibnu taymiya aaxaawi bal qaarkood waxay leein xadiidku waa mutawaatir xadiidka odhanaya afqara alxaajimu waalmaxjuum waxay leeyiin waa mutawaatiro dhowr iyo toban saxaabi baa laga wariyaa bay leeyiin axaawi iyo keyrkii baa odhanaya xadiidku waa mutawaatir ayib xadiidka marka waa isugan yahay afqara alxaajimu waalmaxjuum labada xadiid laba macno iska soo horjeeday faa'ideynayaan fi daahir ka hore wuxuu leeyahay ruuxu isagoo sooman buu istoobi karaa toobinka iyo dhiigga jidhka laga saarana soonka waxuma yeelayaan kan dambena wuxuu tilmaamayaa iskaba dhaafka la toobaye dhiiggu ka baxaye xataa ka toobahaya inuu soonka jabay saasuu tilmaamaya xadiidkan dambaa isaguna macnaha leh wa can anas bni maalikin qaala anas wuxuu yidhi awalu maa kurihat markii ugu horreysay la karaahaystay alxijaamatu xijaamadiiyo toobinka la karaahaystay lisaaimi saaimin ruuxa soomanna loo karaahaystay waxay ahayd ana jacfara bna abi aalibin jacfar bna abi aalib ixtajama wuu istoobay walxaal huwa isagu saa'imun mid sooman u yahay fa mara waxaa soo maray bihi isaga annabiyu nebigaa soo maray sal lay fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam aftara way afureen haadaani labadani waa afureen uma kadibna rakhasa wuxuu idmay nebigu oo ruqseeyey annabiyu nebigu sal lay slam bacdu markaa kadib fi lxijaamati toobinkiibuu ruqseeyey lisaa'imi ruuxa sooman buu u ruqseeyey markay dhacdadaas dhacday kadib buu nebigu idmay oo ruqseeyey ruuxa sooman inuu istoobi karo wa kaana wuxuu ahaa anasun anas yaxtajimu mid istooba ayuu ahaa wa huwa saa'imun isagoo sooman waxaa wariyey addaara quطniyu baa wariyey wa qawaahu wuuna xoojiyey xadiidka daara quطni wuxuu yidhi ruwaadiisu kulluhum iqaat walaa aclamu lahu cila buui xadiidka ruwaadda warinaysa dhammaantood waa iqaat wax ciloon xadiidkan u ogahayna ma jira buui xoojinta uu sheegaya ibnu xajar waa kaas saasuu xadiidka u xoojiye xadiidkani muran aan yarayn baa ka taagan sixadiisa sugnaantiisi sugnaan la-aantiisa ibnu cabdilhaadi baa tacqiibiyey oo ka daba tegay hadalkaa daara qutni iyo xoojintiisa oo wuxuu yihi fii qowlihi nadarun min hayri wajhin intaas oo dhinac baa hadalkaa daara kaga jira tiira kaga jirta saas man markaasuu waday oo wuxuu yidhi xadiidkani waa munkar laa yasixu alixtijaaju bihi lamana xujaysan kara buui maxaa yeelay liannahu shaadu lisnaadi walmatni buui sanadkiisuna waa shaad matnigiisuna waa shaad saas man markaasuu awjuhdii sheegay awjuhda uu sheegay ibn cabdilhaadi xadiidkana uu ku cileeyey waa dhowr waji wejiga koobaadi waxa weye ruwaadda xadiidka sanadkiisa qaar ku jira ayaa dacafa ama dacfi lagu sheegay bilaxraaf sida cabdullahi bnu musanna oo kale oo ay leeyihiin culimmada qaarkood ay daciifinayaan ayib walow bukhaari uu saxiixiisa kaga wariyey haddana dacfi baa ku jira waxaaba isaga kaba sii daranba khaalid ibnu makhlad alquwaani ninka la yidhahdo ah, khaalid makhlad alquwaani ninka la yidhaahdo oo uu leeyahay waa ninkuu dhihi jira imaam dahabi lowlaa haybatu saxiixayn uu leeyahy ayaanka heybadooda haddayna jiri lahayn ninkan waxaa muxuu ahay xadiiskiisa waan daciifin laha u macnaha khaalid muqdin alqutubaani isagana dacfi baa lagu sheegay labadaa nin oo nin walba laga hadlo xufaadda qaarkood ay daciifiyeen baa sanadkiisa ku jira kow waa mid ta labaad xadiiska matnigiisa nakaara ku jirta nakaarada ku jirta ay waxay tahay xadiidka jacfar ibnu aalib radi allahu canhu waxaa lagu dilay khaswadii la dhihi jiray mu'ta mu'tana waxay ahayd qabla fatxi maka intaan maka la furanin ka hor bay ahayd oo way ka horreysay xadiidka odhanaya aftaru alxaajimu waalmaxjuum ama aftara haadaani dhahayee laba kan toobay iyo kan la toobay way wada afureenoo soonkii waa ka jabay xadiidka odhanayana sida imaamulbayhaqi iyo shaaficiyi ay ku yimid riwaayadooda dhacdadaasi waxay ahayd caama alfatxi sanadkii maka la furtay marka jacfar wuxuu dhintay waxaa la dilay mu'ta oo ka horeysay caama alfatxi hadalka nebigu uu leeyahay kii toobay iyo kii la toobay way afureenna caama alfatxi buu ahaa hadalku waa caamu fatxi sanadkii nebiguma ka furtay sanadkii ziyaado wey jacfarna waxaa la dilay xilligaa ka hor seebuu marka nebigu u soo mari karaa jacfar oo istoobaya sanadkii caamulfatxi ee sideedaad isagoo jacfar uu dhintay ka hor oo la dilay soma maaqan in la fahmay bimacnaa xadiidka asfara alxaajimi waalmaxjuum ayaa riwaayaadkiisa qaar ka mid a ah waxaa ku soo arooray hadalka markuu nebigu lahaa dhacdadaasi waxay ahayd sanadkii sideedaad soma sanadkii sideedaad buu hadalkaa yidhi xadiidkan anasna markuu nebigu jacfar arkahayee hadalkaa uu ku leeyahay wuxuu ka dhigayaa mar jacfar nool yahay oo goormay noqon kartaa markaa waa inay caam fatxi ka horreysay sooma oo mu'ta dagaalkii mu'ta baa lagu dilay qacan soo ma taasaa marka wuxuu leeyahay waxaa ka dhalanaysa jacfar maba noolayn markuu nebigu hadalkaa lahaa sal l afar alxaajibu walmaxjuum markuu lahaa jacfar maba noolaynoo laba sano ka hor waaba sii mootan yahay soma waxaandhihi muddo ka hor buu sii mootanya muddo ka hor ayuu sii mootan dagaalkii mu'ta ayaa lagu dilay buu le macnaha marka cillada ku jirta taas weeye iyo nakaarada ku jirta isla nakaarada lafteedaana waxaa tilmaamaya alxaafid ibn allaama ibn اlqayim wuxuu leeyahy xadiidka matnigiisa nakaara ku jirta ibni xajar baa sidoo kale nakaaradaa tilmaamaya sheekh albani caleyh raxmatullah isagu hadallada aimadu markuu soo guuriyey wuxuu yidhi fi lirwa wuxuu ku leeyahay matnigiisa kama muuqdo waxay sheeganayaan laakiin xadiidka duruqdiisa qaar ka mida ah markaad u noqoto waad heliyo xadiidka hore afqar alxaajim waalmaxjuum markuu imaamu shaafici umka ku wariyey bayhaqina sunanka ku wariyey ayagay ku taallaa waxa ay sheegayaan ibni xajar iyo ibnulqayim iyo saas daraaddeed xadiidku nakaaraa ku jirta nakaarada ku jirtana waxa weeye hadalkaa markuu nebigu lahaa afdal alxaajim waalmaxjuum waa caama alfatxi jacfarna wuxuu dhintay caama alfatxi ka hor baa la dilo dagaalkii mu'ta lagu dilay marka miyuu soo noolaaday wey ma dib baa loo soo nooleeyey ma dhec karto nakaarada marka ku jirta waa taas dacfiga matniga kaga jirta sanadkiisana dacfi baa ku jira sidaas darteed bay xadiiska ay u daciifinayaan culimmadu ay u daciifinayaan isaga sheekh albani wuxuu ku xoojiyey shaahiid uu ku sheegay irwaaga oo isaga laftii sanadkiisu uusan nabad gashanayn adiga xadiidka muran badan baa ka taagan xadiidu anas ma sugan yahay mise ma sugan waxayna u badan tahay xadiisku inuu yahay xadiid macluul oo ciladaysan kaa markaynu sidaa kaga baxno hadduu isagu inoo fayoobaan lahaa xukumkan ka faa'iidaysan lahay wuxuu yahay wuxuu nas ku yahay nebiga ruksadiisii uu ruqseeyey in la karo ruux isagoo sooman uu istoobi karo ruqsaduu ruqseeyey iyo soonka waa jebinayaa toobinku hadalkii uu yidhi labadooda inay dambaysay ruksadu dambaysay buu xadiidku ku cadiyay soma marka inay ruksadu dambaysay oo idanku dambeeyey oo uu nasakhay xadiidkii aftara alxaajimu waalmaxjuum in la nasakhay oo idanka ka dambeeye nebigu ogolaaday uu nasakhay oo bedelay ayuu xadiidku ku cad yahay laakiin hadduu inoo sugnaan lahaa warba ma yaallenba warkuu caddaan lahaa sooma murankaasi haddii uu galay labada xadiidee ka horaysa marka loo yimaado oo daahirkooda iska hor imaanaya oo midna uu leeyahay nebigaa istoobay sal lay wasalam isagoo sooman ninna uu leeyahay nebigu wuxuu yidhi kii soomanaa kii toobahayey iyo kii la toobayaba waa jabay soonkooda waa jabay see loo jamcinaya waxaa u fiican madhabka imaamu shaafic aleh raxmatullahi uu maray bayhaqi iyo khaaabi iyo asxaabtiisa iyo atbaacdiisuna ay ku raaceen oo in la yidhaahdo xadiidkan afطar alxaajimu wاlmaxjuum waa mansuuq waa la bedelay xukunkiisa waa laga dambeeyey yaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey xadiidka cabdullahi bni cabaaso ixtajama wahuwa saa'im naasiku waa kaas imaam shaafici isaguu ku cileeyey naskiga uu ka soo saaray wuxuu yidhi cabdullaahi bni cabaas sanadka nebigoo xajinahaye uu la socday ila nebigu markuu xarmanaa wuu xajinayay soo ma nebigoo xarman sanadkuu la socday sanadkii tobnaad bay ahayd bu cabdullaahina markaa ka hor maba raacin nebigoo xarman saas daraaddeed marka nebigu isagoo sooman u istoobay waa sanadkii tobnaanoo caama xajat ilwadacwa xadiidkan afqara alxaajimu waalmaxjuumna maxaan soo sheegnay sanadkee buu ahaa sanadkii sideedaad buu ahaa sooma sanadkii sideedaad marka waa laga dambeeye waxaa ka dambeeyey nebigu ficilkiisa inuu istoobay isagoo sooman wabitaali naasikhu waa xadiidka cabdulaahi bni cabaas ee meesha inoo yeelay saxi bukhaari ku yimid baa naasikha afal alxaajim walmaxjuubna waa mansuuqu say u kala dambeeyeenna waxaa kutusaysa kana waxaa ku timid caam fatxi kana qaطcan wuxuu leeyahay waa caama xajat lwadaac laba sana iyo ziyaaday kala dambeeyeen buu leeyahy sidaas imaam shaafic aleh raxmat maraya asxaabtiisaana ku raacaya hadday taasi socon weyda buu leeyahay labada xadii way kala xoog badanyiin hala kala rajaxa hadii la yihahdo oo waxaa xoog badan buu leeyahay xadiidka cabdullahi bni cabaas oo fii saxiixi lbukhaari ku yaala haddii la yidhahdo hala kala rajaxana waxaa xoog badan inuusan toobinku soonka jebinayn haddii kee dambeeyey la yidhaahdana inuusan soonka jebinaynin baa dambaysa laba goorba ra'yigaasu maray imamu shaafic aleh raxmatullah waxaana ku raacsan jumhuurtaa ku raacsan imamu shaafic aleh raxmatullah waxaa ku raacsan inuusan soonka jebinaynin jumhuurtan ku raacsan saas man oo yani maalik abu xaniifa iyo isagu saddexdoodaba waxay qabaan toobinku ma jebiyo soonka axmed iyo isxaaq iyo ibnu khusayma ibnu mundir iyo ibnu taymi ibnu qayim iyo culimaa iyaguna ku tagay inuu jebinayo xadiidkan afqara alxaajimu waalmaxjuum bay cuskadeen oo dood bayba ka qabaanba labada xadiis inuu kaa hore xoog badan yahay bay aada uga doodaya kana xoog badan bay leeyihi adiga war la yidhaahdaba ama tarjiix hala maro ama naski hala maro labada xadiis inuu qaab uun loo jamciyo waa laga maarmaan waxaana ilo xoog badan ra'yiga imaamu shaafic caleh raxmatullahi uu maray oo ah xadiidka afdara alxaajimu waalmaxjuum inuu yahay mansuuq waa laga dambeeyey waxaana ka dambeeyey inuu nebigu ruqseeyey ruuxu isagoo sooman inuu istoobi karay dambayntana waxaan u deliishanaynaa laba arrimood ama xadiidka cabdullahi bni cabaas oo xajat lwadaac ahaa ama waxaan u deliishanaynaa xadiidkan anas oo muranka badani ku jira oo tilmaamaya inuu nebigu gadaal dambe ruqseeyey waa calaa fardi sixati calaa fardi hubuutihi wey mana haddii la yidhaahdo waa sugan yahay murankaa badan baa ku jiray adiga khulaasada iyo warka murtihiisa u imo wey dhiig jidhka laga saaray ama toobin lagaga saaray ama muxuu ahaaye irbad lagaga saaray soonka ma jebinayo cala araajix saasaa xoog badan madhabkaasaa xoog badan inuu soonka waxba yeelay ayib waxaa la mid ah dhiigga inuu ruuxu bixiyo ku tabaruco oo ruux dhiig u baahan inuu dhiigga ugu tabaruco haddii taasi ayna soonka jebinaynin iliggu uu iska saarayoo dhiig ka yimid iyo nabar yaroo jeexayoo dhiig ka yimid iyo ayadu waa ka six jirtaa soma ah, marka saasaa xoog badan maya waxaynu isku xoojinayn aftara haadaani waa xadiikii afطr alxaajim wاlmaxjuum laftiisii xadiikii afطara haadani iyo afطar alxaajim walmaxjuum waa isku mid mar hadday isku mid yihiinna ciladaa nakaarada aba ah xadiidkan laftigiisa ku jirta wailaa hadduu xadiis madax bannaan yahay oo isxoojin lahay an caaishaa radi alahu tacala canha ana nabiya nabigu sal lay slam iktaxala wuu indhakuushay fii ramadaana ramadaan dhexdeeda ayuu indhakuushay walxaal huwa nebigu saa'imun mid sooman u yahay rawaxa wariya ibnu maajah biisnaadin buu ku wariya daciifan waciif wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yihi laa yasixu ma asixin fii hada albaabi baabkan dhexdiisa shayun xog kuma asixin bu fii ayi baab fii baabi aliktixaal fii ramadaan wey man ama fi sawm yani in la indha kuusho markaad sooman tahay ma jebinaysaa soonka mise ma jebinayso wax xadiia ku asaxay ma jiro laa xadiid waad jebinaysaale kuma asix walaa xadiid dhahaya ma jabinayana kuma asixin baabkanoo dhanba wax ku asaxa male bule alimaam tirmidi waana saa uu sheegay xadiidkan ibn maaja uu wariyey sanad daciifa ku wariyey buu yihi xaafidku dacfigana waxaa keenaya waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhahdo saciid ibn abi saciidin azubaydi azubaydi nin la yidhahdo saciid ibn abi saciid baa ku jira xadiisinta qaarkood waxay yihi mujmacun calaa dacfihi waxaa kaloo iyadana ku jirto cillo labaad ah ninkii la dhihi jiray baqiyat bnu waliid oo mudallis tadliisa taswiya yani tadliiska ka ugu xun yuu caan ku ah ninkaasu isaguna wuu cancaneeyey waa ninka la yidhahdo wey axaadiiu baqiya laysat naqiya fakun biha calى taqiya an kaana min almashaahiir fi tadliisi taswi caan buu ka ah isaga iyo ninka la yidhahdo mxuu ahaaye weliid ibn muslim welid ah, ibn muslim adamashki ayuu raggii tadliiska canku abo marka xadiistiisu waa daciif isaga siahaantiisa waa roona laakiin cudurka barnaamijkaasu macnaha yuu canku ah marka xadiiska labadaa cilaba wuu leeyay saas daraaddeed ba xadiiskan waxaa daciifiyey alimaam albayhaqi nawowi buusiri iyo zaylaci iyo keyrkood sheekh almaani xadiiku marka ma sugna xadiisku hadduusan sugnayn axaadiis kaleo waxaa jirta xoojin lahayd hadday sugnaan lahayd laakiin kulligeeda waada daciif waana sidaa uu sheegay imaamu tirmidiyo hal xadiid kuma asixin baabkan waa xadiioo ku ansaxay ma jiro xadiidka ugu dhow ee ugu roonaan lahaa waa xadiidka cabdulaahi bni cumar oo uu yidhi nebigaa nagu soo baxay sal ly wasalam wa caynaahu mamlu'ataani min alkuxli min alismid nebigoo labadiisa indhood indhakuul ay tif ka tahay oo ismidka indhakuushaleel isku indhakuulay fii ramadaana ramadaan dhexdii ayaa nagu soo baxay buui kaxalathu ummu salma ummu salma u indhakuushay nebiga sal lay wasalam wa kaana yanha can kulli kuxlin lahu tacmun wuxuu reebi jiray indhakuul kasta oo dhadhan leh oo ruux markuu indhaha marsado uu dhuunta ka dareemaya dhadhankeed ayuu reebi jiray xadiikaasaa ugu dhow waxbaa kusoo arooray xadiikana ibni xibaan baa soo saaray fi ducafaa xaafidkuna wuxuu le waa ibni xajare sanadkiisu muqaaribun waay sanaduhu muqaarib waxoogaa sanadkiisa waa lasoo dhaweyn karaayo taxsiin buu aqbali karaa taas waa xadiiska ugu roon wax kusoo aroray waxa kaloo dhan wax sugan maa aaaar baase jirta selafka ka sugan ayagoo sooman inay indha kuulan jireen saasman xadiidka waxaa loo deliishay ruuxu markuu indhakuulan yahay markuu sooman yahay inuu indhakuulan karo indhakuulsha horta rag iyo dumarba way indhakuulan karaan annaga soomaalida malaha dumarka unbaan ku naqaanayo ragguma yaqaanaa laakiin waa shay jaa-isa ragguna waa indhakuulan karaa dumarka waa indhakuulan karaa hadduu ruuxu sooman yahay marka waa indhakuulan karaa xaggee laga qaadanaya soonkiisana indha kuushu ma jabinayso xaggee laga qaadanayaa waxaa laga qaadanaya albara'a alasliya istisxaaban lilbaraa'ati alasliya shayga haddii daliil loo waayo manci asalkiisu waa inuu bannaan yahay sooma lanna cibaado guntantay shay hebel baa jabiye marka la leeyahay waa in daliil loo helo shay aan daliil loo haynin cibaado waa jabiyaa lama dhihi karo soo ma hadduu cibaadadan guntantay salaadan aan tukana ninna yidhaahdo way jabtay ninna yidhaahdo war ma jabin kee deliil laga rabaa ya mid kale way jabtay baa deliil laga rabaa saas man lanna jabinta cibaadada way guntantay inay guntantay baa anagu allahu akbar haddii ruux salaadiisi guntantay sooma ruux hadduu niyadiina la yimaado muxuu ahaaye uusan maalintiina waxba cuno niyadii soonkan la yimaado soonkiisi waa guntame wuu kaa jabay ruuxa leh deliil baa laga rabaa hadduu daliil waayo asalku waa inuusan jabin soma marka istisxaaban lilbara alasliya indhakuushu soonka ma jabiso wax daliiloo kusoo aroorin ma jiro bal aasaar badan baa ku inay indhakuulan jireen laakiin axmed iyo isxaaq iyo thawri ibn mubarak ayaa waxay ku tegi bacdu aimati salaf baa waxay dhahdeen way jebinaysaa waase daliil male masaladaas ayb soo gudub an abi hurata radi alahu canhu qala wuxu hi qaala rasul lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man nasiya ruuxii halmaama walxaal huwa isagu saa'imun mid sooman uu yahay oo faakala cuna isagoo haysalmaansa oo amase shariba caba falyutima ha dhammaystiro sawmahu soomkiisa ha dhammaystiro fainamaa acamahu allahu alle unbaa qoodiyey eh, wa saqaahu isaga unbaa waraabiyey ah, cid kaloo waxsiisa ma jirtay alla quudiyo waraabiye soonkiisa iska dhamaysa muttafaqu calayhi buhaari muslim baa soo saaray ayb walilxaakimi xaakim waxaa u sugnaaday daara ibni xibbaan baa sidoo kale warinaye welilxaakimi waxaa u sugnaaday min xadiidi abi hureyra wey inuu nabigu yuri sal lay slam man afbara ruuxii afura fii ramadaana ramadaan dhexdeeda naasiyan asagoo ishalmaansan falaa qada'a calayhi wax qalla'a korkiisa ma ahan walaa kafaarata kafaarana korkiisa ma ahan oo kafaaradu maxay kafaaradii galmada ku timid kafaaradaana lagama rabo waxaa kaloon laga rabin qallana lagama rabo wahuwa wuxuu yidhi lafdigan xaakim buu ka wadaa wa huwa xadiikani saxiixun waa saxiix ayb xadiidkani mafhuumkiisu wuxuu inoo faa-iideynayaa cunidda iyo cabiddu inay soonka jabiso khilaafna kama jira masaladaas qur-aankaa tilmaamay wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyada min alkhayط اlaswadi min alfajri uma atimu asiyaama ila alleyl cunidda iyo cabiddu inay soonka jabinayso waa maxalu khilaaf maxaan u khilaaf kuma jiro qur-aankiiy sunaduna way kutustaas intaa waxaa kaloo xadiidku inoo faa'ideeyey ruuxii isagoo sooman halmaan u geeyo oo cuno u cabo isagoo halmaan inuusan soonkiisa waxba noqonayn markuu xusuustoon buu joojinaya wixii marka afkiisa ku jiru soo tufaya wixii gacantiisa ku jirayna waa ka tagahaya laakiin wixii ku tegey khalaas waa cunto ilaahaya cabitaankiisa saas w man allah cuntada ku siiye cabitaanka ku siiye adugu maadan u qastin mana aadan u kasine iska wada cibaadada iska dhamaystira soonkaaga man sidaas wa ayib haddii uu ruuxu cuniddii iyo cabiddii garanay laakiin hadduu halmaan u geeyo oo uu galmo sameeyo ka war is halmaamo horta ma dhici kartaa ya ruux isoomanoo intuu ishalmaamo muxuu ahaay galmo sameey way suuroobi kartaa limaada lianna ruuxu markuu khaasatan maalmaha hore soonku ku cusub yahay waxaa dhici karta wakti dheer inuusan xusaninba inuu sooman yahay waa wax dhici kara marka waxay leeyihiin macuniddii iyo cabiddiibay la mid tahayo asagana soonkiisii unbuu wadanayaa isagoo galmo sameeyey mise way jebinaysaa iyadu msl khilaafyo waraajixu waxa weye sida xooga badan inaysan jebinaynin oo isagoo galmo sameeyey uu soonkiisa wadanayo maxaa yeelay cuniddii iyo cabiddii iyo galmadu waa isku mid fii xaqi innaasi waaljaahil ruuxa halmaansan een is ogeyn iyo jaahilka xaqooda ama xaggooda marka la fiiriyo waa isku mid galmada iyo cabitaanka iyo cuniddu kulligooda waa naaqib waa jebiye waxaana sidaa ku tegay imaamu axmed fii riwaaya waxaa rajaxay ibnu cabdilbar sheekhislam ibni taymiya iyo keyrkoodba oo waxay leeyihiin galmadu cunidii cabiday la mid tahay oo ma jabinayso soonkii ruux waa iska wadanaya waa dhammaystiranaya qalana laguma laha bay leeyiin cunitaanka iyo cabitaanka waxaa la macnaa ama la mid ah oo soonka jabinaya sida culimmada mucasiriinta ay leeyihiin wixii jidhka siin kara nafaqadii cuntada iyo cabitaanka laga heli jiray ama sanka ha laga qaato ama xididada ha laga qaato waxayna ku mihaalinayaan alxuqan almuqadiya ama alibar almugadiya irbadaha jidhka dheefiya ee cuntada iyo cabitaanka lagaga kaaftoomi karo sida kulikoosto kale oo la siiyo dadka waxoogaa nafaqadoodu daciiftay oo jirkooda nafaqadu ku yaraatay muddaa cuntada iyo cabitaanka lagaga maarmi karaa saas man marka wixii sidaasoo kaleo xididada laga qaato irbada ah oo jirka lagu nafaqaynayo cuniddii iyo cabitaankiibay la mid tahayo wixii cuntadii iyo cabitaanka laga heli jiray baa laga helaya saas daraaddeed soonkii waa amaa irbadahan caadigeeda loo qaato daawo ahaanta ee iyagu aan wax dheefa jidhka gelinaynin laakiin xanuun jidhka hayo uun loo qaadanayo kuwaasi cala araajix sida xooga badan soonka maxba ma yeelayaan mana jebinayaan leannu cuntona maaha cabitaanna maaha macnihii cunad cunitaan iyo cabitaanna ma laha wax lagu yidhahdo marka soonkay jebinaysaa lama hayo daliil male marka wixii aan daliil lahaynna soonka waa jebiyaa shaygu ama waa inuu daliil nasale ama shay daliil nasale waa inuu la mid noqdo oo la yidhahda kii oo kaleu la mid yahay laakiin intaa waxaan ahayn soonku jebiya haddaad tidhaahdo daliil baa lagaaga baahanaya saas daraaddeed irbadaha caadiga ee daawahaanta loo qaadanayo cala raajix sida xooga badan soonka ma jebinayso waase laysku khilaafsan yahay an abi huraraa radi allahu tacala canhu waxaa la mida leeyihin culimmadu irbadahan jirka dheefinaya ee soonka jebinaya waxaa la mid a haddii dhiigga laftiisiiba jirka lagu duro haddii dhiigga laftiisiiba jirkii la siiyo oo dhiiggiyo diyaar ah inta ruux kaleeta laga soo shubo jirkii lagu shubo ayadana soonka waa jebinaysaa muxaqiqiinta qaarkood leesh leanna waxay leeyihiin cuntada iyo cabitaanku markay taxallulaan oo ay kala furfurmaan waxa ugu badanee jirka ay siiyaan waa dhiigga dhiiggiyo diyaaraba haddii jirkii la siiyo wixii cunto laga heli jiray baaba jirkii la geliyeyba marka cunidii iyo cabidiiba iyaduna la macno tahay bal waa ka xeel dheer tahay bay leeyihi saas daraaddeed bay u yidhaahdeen iyadana soomkii waa jabay wacan abi hurairata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man ruuxii daracahu ah, man ciddii daracahu uu soo qaado ama uu ka qaalib noqdo alqayu mantag mantagii ruuxu ka qaalib noqdo oo ka tambato oo soo dhaafo falaa qadaaa wax qallo ah calayhi korkiisa ma ahan waman istaqaaa ruuxii iska matajiya fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday alqadaau qallihii baa korkiisa waxaa wariyey alhamsatu shantii baa warisa waacallahu waxay ku cileeyeen wa acalahu waxaa cileeyey xadiidka axmedu axmed baa cileeyey kadalika bukhaarina waa cileeyey axmed iyo bukhaariba xadiidka waa cileeyeen wa qawaahu waxaa xoojiyey xadiidka addaara quniyu imaam daara quni baa xoojiyey kadalika waxaa saxiixinaya xadiidka xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albani sidoo kaleeto isaguna waa ku waafaqay sheekh ibnu baaz wuu saxiixinayaa nawowi iyo tirmidina way taxsiininayaan xadiidka marka cala raajix waa sugan yahay oo ciladaasi ay labada imaam ku sheegeen axmed iyo bukhaari culimadu isku dayan inay ka jawaabaan adig waa sugan yahay almuhim xadiidku waa sugan yahay xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa waxyaalaha soonka jabiyey inay ka mid tahay iska matajintu laba weeye hadduu mantagu ruuxa soo dhaafo oo isagoon sabab u ahayn uu iska soo baxo oo soo jiiro celin maysiida farahaad ka qaadaysa soo baxo laana waa cudur soonkaagiina waxba noqon maayo laakiin adigu inaad soo saartood sabab u noqoto ama afka gacanta geliso ama yalaaluga yiqyaqsi iska keento ama uun sabab u noqoto inaad soo saarto markaasuu soonka jabinaya markaana qalla ruuxa ku waajibaya soonkiisa waa jabay sidaana waxaa qaba culimo badan baa qaba waana sida sawaabka ah iska matajintu inay soonka jabinayso laakiin mantagu ma jabinayo markuu ruuxa soo dhaafo man sidaasayb wacan jaabi bni cabdillaahi radi allahu tacala canhuma ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku kharaja wuu baxay caamalfatxi sanadkii furashada maka sanadkii uu maka furtay ayuu nebigu baxay sal lay slam ilaa makata maku u baxay sanadkii sideedaad fii ramadaana ramadaan dhexdii buu nebigu maka u baxay sal ly slam fa saama markaasuu soomay nebigu sal ly slam xataa balaqa ilaa uu gaadhay quraac alhamiimi meesha kuraaculhamiim layidhah kuraac waxaa la yidhahdaa shay kasta fiidiisa shay kasta faraqiisa kuraac baa la yidhahda laakiin waa meel magaceed hadda kuraaca alhamiim kuraac alhamiim waa tog maka iyo madiine u dhexeeya oo magaalada maka wuxuu u jiraa lixdan iyo afar kilomitr marka madiine loo sii socdo ayuu maka u dhowya maku wuxuu u jira lixdan iyo afar kilomitr quracalamiimkaas xataa balaga ilaa uu gaadhay quraacaalkhamiimi ilaa uu gaadhay buu nebigu baxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi oo maku ku dhawaaday marka fa saama naasu dadkii marka way soomeen ah, dadkii saxaabadii la socday ayaa soomay oo safartaa ku soomay uma kadibna dacaa nebigu wuxuu u yeedhay biqadaxin weel buu u yeedhay oo min maain biyo ah fa rafacahu kor buu u qaaday weelkii xataa nadara ilaa ay fiiriyeen annaasu dadkii ilayhi xaggiisa ay fiiriyeenoo la wada daawaday weelkiibuu kor u qaahiya nabigu sal lay waslam si loo wada arko dadkiibaa wada arkay markaa uma kadibna shariba nabigu waa cabay sal lay dadkii wada tiirinahaya yuu cabay waa ramadaan waana socoto faqiila markaasa waxaa lagu yihi lahu nebiga bacda dalika markaa kadib baa waxaa lagu yidhi ina bacda annaasi dadka qaarkood qad saama nebiyo waa soomeen haddii nebigiioo afuray la arkay dadku inay afurayn ba dad baaba soonkoodi iska watay nebigaa la soo gaarsiiyey sal lay waslam faqaala nabigu wuxuu yhi sal lay waslam ulaaika kuwaasi alcusaatu waa caafiyiintii ulaaika kuwaasi alcusaatu waa caafiyiintii weyan kuwaasi waa kuwo caafiyiinho yani waxa weeyaan jidayntii iyo tashriicii gara wa wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan faqiila lahu waxaa lagu yidhi lahu nabiga faqiila waxaa la yidhi lahu nebigu waxaa lagu yidhi ina annaasa dadkii qad shaqa waxaa dhibay calayhim korkooda asiyaamu soonkii baa dhibay markii la marayo amin dambe oo casrka kadib ah oo maalintii o dhan lasoo soomanayo la socoto ahay oo la socday ayaa nabiga waxa lu rasuul ilahi dadki waa rafaadeen waa la dhibay garanaysaan dhulkaas khaasatan muxuu ahay jasiiradda ee saxaraha ah. waa dhul aada u kulul xilliga kulaylaha waana dhul inta badan makiya madiine marka dhulka u dhexeeya waa dhul boroley ahoo haddana banaan ahoo muxuu ahaay dhagax madow u badan oo bini aadanba kuma noolaan karaasdhi meesha geela ku nool xataa waa madmadoobaada wa kaleska dhaa geela ku nool ataa waa madmadoobaada meesha dabeecad baale bay marka ku lugan jireen saxaabadiiyo nebigu sal ly slam saas marka iyagoo lugaynayo haddana sooman waa rafaadeen dadkii nebigo soonkii waa dhabay baa layidhi wa inamaa yantadiruuna waxaynu sugayaan uun fii maa facalta waxaad samaysana way sugayaan ilan adaa soomane nebigu isagaa sooman salawatu rabbi wasalam aleh dadkuna isagay ku dayanayaan dadkii waa rafaadeen adayna ku fiirsanayaan bal waxaad samayso fadacaa markaasuu nebigu wuxuu u yeedhay biqadaxin weel oo min maain biyo ah bacda alcasri casharka kadib qoraxdiina ma dhicin fa shariba markaasuu cabay rawahu muslim baa wari qoladii marka yani afuri waaye yuu nebigu wuxu uhi sal lay sl ulaaika alxusaatu ulaaika alcusaat kuwaasi waa caasiyiin buu rasulku sal lay slam xadiidkan muxuu inoo faaideeyey wuxuu inoo faa'iideeyey marka socotada la yaho safarta layahay in la afuri karo oo ruuxa socotada uu soonkiisa afuri karayo waana qur-aanku intuu inoo sheegay oo ah faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar qur-aankuna waa sheegay sunnaduna waa sheegay waana ijmac inuu afuri karo ayib kee khayr badan wey xadiidkani wuxuu inoo sheegay oo laga fahmayaa haddii soonku uu ruuxa dhibayo hadduu soonku dhibayo oo safarta uu gelayo inuu soomo uu ku dhibaatoonayo inuu afuro wey qaar waxay leeyihin inuu afura laazim bay ku taho waajib bay ku tahay waana sida xadiidka daahirka mise laga qaadanay oo nebigu qoladii soonka sii watay wuxuu yidhi ulaaika alcusaatu ulaaika alcusaat waxayse u badan yihiin xaaladaa soonku dhibayo inuu afuraayey waa sida mustaxabka inuu soomana waa karaahiya ku jirta saasman xadiidka daahirkii saasaan ka qaadanaynaayo muxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey waana xadiiska uu ku yimi laysa min albiri siyaamu fi safar ah, socod markii socod lagu jiro in la soomaayo birriga iyo ixsaanka ma waxay ku xambaarayaan waa markuu soonka dad soonku dadka dhibayo hadduusan ku dhibaynin markaasi waxa weeyaan waad soomi kartaa oo nebigu waxaa sugan isagoo socotana inuu soomay saxaabadiisa qaarkood inay isagoo la socda ay soomeen laakiin markuu dadku ku dhibaatoodeen afura buu nebigu sal l alay waslm saas maana xadiidkan kaleeto ka dambeeya sii caddaynaya inay labaduba bannaan yihiin wa can xamsata bni camrin aslami radi allahu canhu anahu isagu qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahay innii anigu ajidu waxaan helayaa fiya dhexdayda quwatan xoog baan ka helaya cala siyaami soonka korkiisa aan xoog ku leeyahay fi safari safarka dhexdiisa xoog iyo awood baan leeyahay oon dhexdayda ka helaya markaan socotadahay inaan soomo fahal calaya korkayga ma yahay junaaxun wax dembi ah inaan anoo socotaa soomo waan kari karaay oo awooddaydaan leeyahay ma dembi baa iga soo gaadhaya faqaala rasul lah sl lay slm rasuulku wuxuu uhi hiya iyadu in la soomo xilliga safarta la yahay waxaa la hiya iyadu oo afurkiia inaad afurto xilliga safarta la yahay ruksatun waa rukso iyo idan oo min allahi xagga alle ka ahaatay waa fududayn iyo sahlid xagga rabbi ka timi sahlid ilahay idiin fududayn lanno muxuu ahaaye safarkiiyo socodku waa madinat lmashaqa sida haalibka ah safar dhib buu wataa oo waa ka nebigu ku tilmamay sal lay slam gabal cadaaba ah weyaba isaga dhanba sida qaalibkaawa mar mar uu iska mxuu ahaay iska tamashlan yahayo iska raaxa yahay baa iska jirta sooma laakiin waa naadiro naadirna waxba laguma qiyaasto xugun maleh leh sida haalibkaa soonka oo mashaq sooma mar hadduu mashaqo yahay oo dhib yahay waxaan dhihi lahaa eh, safar safarkan ka wada hiya iyadu marka ruksatun waa idan iyo sahlid oo minallahi xagga alle ka ahaatay faman akhada ruuxii qaata bihaa iyada ruqsadaa qaata oo iska afura faxasanun waa wanaagsan yahay xasanun waa wanaagsanta dhumale waman axaba ruuxii jeclaada an yasuuma inuu soomana falaa junaaxa wax ismi iyo dembiya caleyhi korkiisa ma ahan waxaa wariye muslimun muslim baa wariyey wa asluu xadiidka asalkiisuna fi lmuttafaqi caleyh xadiid laysku waafaqsan yahay oo bukhaari iyo muslim ay soo wada saareen ayaa xadiidka asalkiisa iyo macnaha guud ahaanta uu kutusayahay ayuu ku sugan yahay oo min xadiidi caaishata ah ana xamzata bna camrin sa'ala nebigu weydiiyey lafdigaasu ka bilaabana nebigu weydiiyeoo sidan wax u weydiiyey rasuulkana saasuu ku jawabay sal ly slam waa ruqso ilaahay ruuxii qaatana waa wanaag ruuxii iska daayo soonkiisa watana dembi male xadiidkani marka wuxuu inoo bandhinoo tusaya labaduba inay bannaan yihin waana saas labaduba waa bannaan yihin laakiin say u kale fadli badan yihin wey haddayna markaa mashaqo kugu haynin oo dhib kugu hayninna inaad soontaa fadli badanood iska hormariso ilan waa waajib hore kaaga dhacaye sooma haddii markaa uu dhib kugu hayana inaad afurto ayaa fadli badan qaarna weyba waajibinayaan hada bilahi towfiiq w sal llahuma wslm cala nabiyina mxamedi wcala alih sabi slm